بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشافعي الحضرمي رحمه الله تعالى البيع هذا متكني أحكام البيع وبيع أحكام تيسي wuxuu ka kooban yahay kitaabku afar qaybood waxaa inoo soo dhammaatay hal qayb qaybtii cibaadaadka oo iyaduna qaybo fara badan ilaa afar qaybood u qaybsamaysay ayuu sheekhu inoo soo dhammaystiray halkan sheekhu wuxuu uga hadli qaybtii labaad ee kitaabku uu ka koobnaa waa axkaamulbeyc beyca axkaamtiisa qaybta saddexaadna waa qaybta ankixada nikaaxa waa qaybta saddexaad qaybta afraad ee kitaabka ugu dambeydana waa qeybta jinaayaadka jinaayaadka waa qeybta kitaabka ugu dambeey halkan marka sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay beeca iyo axkaamta uu iska leeyahay beeca waxaa la yidhaha waa mucaamala maaliya mucaamala maaliya yacni qofku wuxuu ku baranaa maalkiisa sida uula tacaamuli lahaa habka sharciga waafaqsan habka sharciga waafaqsan markuu doonayo inuu waxbeeciyo markuu deenayo qofku inuu dayn soo qaato markuu doonayo qofku inuu ganacsi galo axkaamtaas si uu u waafajiyo shareecada islaamka si uu u waafajiyo nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ammaanay beeca ayuu ammaanay nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ku yimid xadiiskii imaamu axmed iyo dabaraani iyo bazaar intuba ay warinayeen min xadiisi raafic ibni khadiij in nabiga la weydiiyey salى اllahu waslama wabaaraka calayhi ayu lkasbi adyabu kasabka yaa ugu fiican oo ugu wanaagsan ayaa la su-aalay rasuulku salى اllahu calayhi wasalam rasuulku salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yihi camalu lmar-i biyadihi waa qofka shaqadiisa oo gacmihiisa inuu ku shaqaysto ayaa ugu wanaagsan kasabka wa kullu baycin mabruur iyo beec kasta oo lagu baarinimo falay lagu baarinimo falay maxaa loola jeedaa albeycu اlmabruur maa khalaa min alkhiyaanati wاlgishi beeca mabruurka ah wuxuu ula jeedaa rasuulku salى اllahu calayhi wasalam waa beeca ka maran min alkhiyaana wاlgishi khiyaanada iyo gishiga waa nooc min alkhiyaana khiyaanadu isaguna ka mid yahay khiyaanada beecii ka marnaada kaasa waxaa la yidhaha beec mabruur marka beecu hadduusan khiyaano iyo ribo iyo waxyaalo xaaraama aysan ku qasnayn nabigeennu uu ammaanay salى اllahu wasalam wbaaraka calay albaycu beecu luqatan min luqatin xagga luqada muqaabalatu shay-in shay qaabishiintiisa weeye bishay-in shay kale la qaabishiiyo beeca xagga luqada carabiga waxaa la yidhaah qofkani in uu shay ku siiyo adiguna shay kale aad qaabishiiso shay kale isagana aad siiso shaygaasi wuxuu doona ha noqdo bikayri shuruud luqadu shuruud ma leh iyadu luqadu shuruud ma lahan in qofkan shay aad ka qaadatid shay kale aad qaabishiiso adiguna shay kale aad u celiso ayaa la yidhaha beec xagga luqada laakiin sharcigu intaa waa ka duwan yahay oo shuruudo iyo arkaan ayuu u xiray sharcigu wa sharcan min sharcin xagga sharcigana beeca waxaa la yidhaha caqdu mucaawadatin kala bedel qaadasho heshiiskeedii w waa heshiis lagu gelayo in wax la kala bedel qaato mucaawadadaasoo maaliyatin ee maal loo nisbeeyey waa maal la kala bedel qaadanayo qofkan wuxuu ku siinaa hanti lacaguu ku siinaa adiguna waxaad siinee hantidaas wax qaabilaya oo la eg ayaad siinee ama guri aad qofkii ku wareejine ama gaari aad ku wareejine ama raashin aad siinee adigu wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdu mucaawadatin kala bedel qaadasho heshiiskeedii wey mucaawadadaasoo maaliyatin ee maal loo nisbeeyey waa hanti la kala bedel qaadana mucaawadadaasoo kala bedel qaadashadaasoo tufiidu faa'iideynaysa milka caynin cayn milkinteeda faa'iideynayso haddii la kala beddel qaadato oo qofkanina uu lacag bixiyo kanina lacagta wixii la qaabishiinayay uu bixiyo waxay mucaawadadaasi faa'iideynaya caynta inuu qofku milkiyo caynta inuu qofku milkiyo ayay taasi faa'iideen oo caynta maxaa loola jeedaa qofkan haddaad gaari ka iibsatay oo qofkii gaarigii lacagtii aada siisay maxaa meeshii ka dhalanaya gaarigii milkigaagii inuu haddaad dhar ka iibsanayso dharka lacagtiisii aad bixisay waxaa meesha ka dhalanaya dharkii milkigaaga inuu noqdo haddaad doonto sadaqayso haddaad doonto adiguna sii iibso waxaan milkigaagii galen aw amase milka manfacatin ama manfaco milkigeeda faaiideynay cala ta'biidi ebedna lagu milkiyo manfacadaas cala ta'biidi ebedna lagu milkiyo manfacadaas yacni sheekhu wuxuu inoo sheegi beecu inuusan khaas ku ahayn acyaanta waxyaalaha caynta ah ee la arki karo keliya inuusan beecu khaas ku ahayne beeca waxyaalaha uu dhex galo ama uu dhex dhaco waxaa ka mid a manaafic yacni shayga adiga ma wada qaadanaysid laakiin waxaad qaadanee ood leedahay ku nafcinta shayga inaad ku nafciso bis tusaale ahaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a xaqu الsukuun fii hadihi الdaar wa xaqu wadci اlأkhshaabi calى اljidaar wa xaqu اlbinaa calى الsaطxi xaqu اlbinaa calى الsaطxi yacni qofkani tusaale ahaan dabaqan isagu uu iska leeyahay ayuu wuxuu kaa iibsaday saanqaafka dabaqa waxaan kaa iibiyey inaad xaq u leeda inaad wax ku dhisato intaasoo lacagana iska ken qofkaasi marka gurigii kaama iibin gurigii dabaqii kaama iibin muxuu kaa iibiyey ku dhisashada meeshan sanqaafkan inaad ku nafciso oo aad ku dhisato oo alaab aad yacni guri iyo deegaan iyo aad ka dhigato ayuu kaa iibiyey manfacadaasuu kaa iibiyey inaad ku nafciso laakiin gurigii iyo dhulkii melhid aad dhulkii yeelan maysid marka beecu manfacadana wuu galaa shay caynahoo lagu kala wareegayana beecu wuu galaa labadaba arkaanu lbayci haadihi tani arkaanu lbayci tani waa beeca arkaantiisii halkan sheekh wuxuu uga hadlay tiirarka beeca uu ku taagan yahay oo tiirarka la'aanteed ba aan la dhihi karin shaygani waa beec arkaanulbayci beeca tiirarkiisii halaaatun saddexu caaqidaani laba heshiis wada gelay horta waa in la helo tiirka ugu horeeya laba qofoo wax kala iibsada laba qofoo wax kala iibsada waa in la helo wahumaa labada qof oo heshiiska wada gelaya albaa'icu kii baa'ica ahaa ee alaabta iibinayay iyo walmushtarii kii wax soo iibsinayey oo saaxiibu habanka ahay oo lacagta watay mushtarigu waa ninka lacagta wata baayicuna waa midka alaabta wadaw alaabta ninka watana waxaa la yidhaha baayic wahumaa labada heshiiska wadagelaya albaayicu midkii wax waxgadaya walmushtari iyo kii wax soo iibsanaya lacagta watay labadaa qof waa in la helo waa rugni arkaanta beeca ka mid wa macquudun calayhi shaygii dushiisa lagu heshiinaya macquudu calayhi waa shaygii lagu heshiinayey macquudu calayhigu marka muxuu noqon karaa wa huwa shaygaa lagu heshiinayo ahamanu waa lacagti iyo walmuhmanu kii lacagta la qaabishiinayay shayga lagu heshiinayo labadaba noqon karaa labadaba waxaa la yidhaha macquudu calayhi waa lacagti iyo muhman muhmanku muxuu yahay waa shaygii lacagta la qaabishiinayey ama gaari ha noqdo ama guri ha noqdo ama dhul ha noqdo ama kitaabad iibsanaysa ha noqdo muhmana la yidhaha badeecana waa la yidhaha muhmanna waa la yidhaha marka saddexdaas wuxuu kaluu iska leeyahay wasiiqatun siiqana waa leeyahay hadal in la wada hadlo oon la kala aamusin waxay ka mid tahay arkaanta beeca arkaanta beecay ka mid tahay marka waa caaqidaan iyo macquudu calayhi iyo siiqo caaqidaan waxaa weeye labadii qofoo wax kala iibsanaya macquudu calayhiguna waa ahamanu waalmuhmanu waa lacagtii iyo midkii lacagtii la qaabishiinaya waa wixii la kala iibsanaya wey musmanku siiqaduna waa hadalkii dhex marayey heshiiskii dhex marayay labadan qof siiqo waa in la helo wahiya siiqadu alijaabu milkisiin shaygan waa ku milkisii waa kaa gaday iyo walqabuulu aqbal anna waa kaa aqbalay saas waa in la yidhaaho siiqo wahiya siiqadaasi alijaabu iijaabu ay tamliik milkisiin shaygan waa kaa gaday intaasaan kaaga gaday oon kugu milki siiyey kan kalena muxuu leeyahy waa aqbala walqabuulu aqbalkii na wuxuu leeyahy na waa aqbalay marka arkaanta beec waa saddexdaas waa caaqidaan macquudu calayhi iyo siiqu saddexdaas tiir ayuu ku taagan yahay beec shuruudu lcaaqideyn labada heshiiska wadagelaya oo beeca wadagelaya shuruuddoodii weeye haadihi tani shuruud اlcaaqideyni labada heshiiska wadagelaya shuruuddoodiibu halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli labada qof oo wax kala iibsan karaa sharcigu shuruud afara ayuu u shardiyey qof walbaa beec ma geli karo qof walbaa beec ma geli karo afartan shardi qofkii laga helay unbaa beeciisa sharci uu noqon karaa shuruudulcaaqideyni labada ruux oo heshiiska wadagelaya shuruuddoodii arbacatun afar afar shardi qofkii laga helay ayaa beeciisu noqon karaa beec sharci ah idlaaqu tasarufi tasarufka sii deyntiisiiw qof sharcigu uu u fasaxay inuu tasarufo oo wax soo iibsado wax iska iibiyo wax sadaqaysto waa qof yacni dhaqdhaqaaqiisa sharcigu uusan xayiraad ku soo rogin waa inuu qofku yahay amaa qofka haddii sharciguba uu ku soo horogay xayiraad maxjuur calayhi yaa la yidhaha qofkaas qofka sharcigu uu xayiraadda ku soo rogay waxaa la yidhaahaa maxjuuru calayhi waa qof la xayiray la koontaroolay dhaqdhaqaaqiisii oo ganacsi iyo sadaqo iyo midna aan samayn kara qofku marka hadduusan idlaaqu tasaruf haysanin oo tasarufkiisa uusan sii daysnaynoo qof sharcigu xayiray uu yahay beeciisii ma ansaxayo maxaa ka mid a ah? saqiirkii sagiirkii beeciisii ma ansaxay لأnn waa maxjuuru calayhi sharcan wax ma sadaqayn karo hantidiisi ma sadaqaysan karo wax ma soo iibin karo maxjuur calayhi waxaa kaloo soo gelaya majnuunkii ruux waalan beeciisi ma ansaxay لأnn isagana waa maxjuuru calayhi waxaa kaloo soo gelaya maxjuuru calayhi bisafa kii caqligiisa xoogaa safiiha iska ahaa oo laga waayey isaguna salaaxuddiin walmaal waa qof layska siran karoo wixii hal dollar joogay haddii la yidhaha konton doolar wey waa iska dhiibaha safiiha la yidhaha isagana waa isagana beeciisii ma ansaxayo marka shardiga koowaad idlaaqu tasaruf qof tasarufkiisu sii daysan yahay oo sharcigu uusan xayiraad ku soo rogin tasarufaadkiisa maaliga ah waa shardi marka idlaaqu tasarufka waxaa soo gelaya idlaaqu tasaruf dadka loo diiday oo tasarufkoodu uusan sharcigu fasixin waxaa ka mid ah caruurta yaryarka ah caruurta yaryarka ah caruurta yararka marka madaahibtu waa isku khilaafeen beyceedu ma ansaxa khusuusan waxaa weeye midka la ysku khilaafayna waa hadduu xaddu tamyiis gaaro ilmuhu haddii xaddu tamyiis ay gaaraan oy xoogaa yacni salaadii iyo soomkii iyo hadday gaaraan wakhtigii la fari jiray toddoba sano caruurka hadduu gaaro hore waxaan usoo qaadanay inuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu yihi salaada ha la amro caruurkaasoo kale beeciisu ma ansaxay maala inaad yani lacag dhiibato sida haddaba soomaalida int qaybo badan way isticmaalaan lacagaa loo dhiibana caruurkii aliya dukaankaa wax nooga soo iibi dukaankii wax nooga soo iibi madhabkeena shaaficigu ma ogola madhabka shaaficiga ma ogola liannahu waxaa shardiga idlaaqu tasaruf sabiguna waa maxjuuru calayhi sharcigu wuxuu ku soo rogay xajri maali ah yacni tasarufaadkiisa maaligaa ma ansaxayo madhabka shaafici laakiin imaam axmed iyo abi xaniifa iyagu waxay leeyihiin yasixu baycu sabiyi almumayizi biidni waliyihi yasixu baycu sabiyi almumayizi waa imaam axmed abi xaniifa waxay leeyihiin caruurku hadduu gaaray xilligii salaada la amri jiray oo caqligii uu gaaray beeciisa waa ansaxa biidni weliyihi laakiin waa inuu weligiisa uu u idmo aabbihiisoo kale hadduu yihaaho wax noo soo iibi laasagaa mas-uulka ah sabigii wax noo soo iibi uu yihaaho idan uu siiyo labadaa madhab waxay leeyihiin beeciisa waa ansaxay marka waxay u shardiyeen inuu xadkii caqligana gaaro oo xilliga salaada la amri jiray waa inuu gaaro waxay kale u shardiyeen idnulweli idnulweli in la helo oo qofkii mas-uulka ka ahaa uu la socdo wuxuu soo iibinayo uu u fasaxo marka madaahibtaas xanaabilada iyo xanafiyadu iyagu waxay qabaan caruurku hadduu xaddu tamiis gaaro idanna uu weligiisii ka haysto beeciisa u ansaxay lakiin imaamu shaafici ma ogola madhabta shaaficiyada caruurta beecooda ma ansaxayo ama weligu ha u idmo ama yuusan u idmanayday shaaficiyadu wa cadamu اlikraahi qasbidda weynteediiu bigayri xaqin xaq la'aan aan lagu qasbin bigayri xaqin xaq gayrkiisna aan lagu qasbin ayaa shardi ah waxaa kaloo shuruuda ka mid ah shuruudda beeca waxaa ka mid ah inaan qofkan lagu qasbin beeca beeca inaan lagu qasbin haddii qofkii inta yacni lagu khasbo waa lagu dilayaa ama gaarigaaga gurigaaga iibi la yidhaah oo naftiisa asagoo furanaya uu gaarigiisii gurigiisii iska iibiyay alaabtiisii beecaasi ma ansaxayo sharci noqon maayo waa wax laga dhacay oo kale wax laga boobay oo kaluu xagga sharcigu uu ka soo qaadi beec ma aha taas cadamulikraah bikayri xaqin xaq kayrkiisna aan lagu qasbin oo bikayri xaqin la yidhi ma waxaa jira ikraah bixaqin waa jira bغayri xaqina la diid mooye qof waxaa jira beeciisa ansaxayo iyadoo la khasbay laakiin khasabku uu yahay khasab sharcigu uu amray in la qasbo oo xaqu uu ku soo wajahay maalan maxaa ka mid a qofkii deynkii u bixin waay hantidiisii waxaa lagu yeeshay deyn wuxuu iska leeyahay marka guryo badan iyo gawaari fara badan iyo ayuu iska leeyahay wuxuu qaaligu marka xaq u leeyahay markii lagu soo dacweeyo war qofkan deynkiisi dadkan duyunta kugu leh deynkoodiisi ma siinayo waxaa qaaligu uu ku khasbaya marka hantidiisa inuu iibiyo hantidiisa inuu gado qasab ku gadaa la leeyahay guryahaaga iyo gaarigaaga si xuquuqdii bini aadamka xoog kuma haysanaysid xuquuqdii bini aadamka si aad u bixiso qasabka uu iibi qaaliga kaas muxuu beeciisu ansaxay lanna waa ikraah bixaqin kaasoo kale in la khasbaayo waa xaq dad xoolahooda iska haystaa markaasu wuxuu ku leeyahay ma bixinayo xoolihiina waa iska haysta kaasoo kale dowladdu ama qaaligu qasab ku beeci u leeyahy xoolahaaga qasab ku beeci si markaa yani xuquuqdii bini aadamka aada u bixiso taasaa marka meesha ku baxay oo looga ixtiraasi cadam اlikraahi bigayri xaq wa islaamu man shaksi islaamnimadiisii ayaa shardi ah shaksigaasoo yushtaraa lahu loo soo iibinayo shaksiga naxwu musxafin musxafkii qur'aanka oo kale qof loo soo iibinayo islaamnimadiisii ayaa shardi ah qofka kitaabka qur'aanka loo soo iibinayo waxaa shardi ah inuu muslim yahay haddii gaal intuu yacni qof u dirsado uu yidhaaho musxaf qur'aan ii soo iibi beecaasi ma ansaxayo leanna waxaa weeye ma bannaana musxaf qur'aana inuu milkiyo oo milkigiisa la geliyo qof kaafir ah gaal in milkigiisa uu galo musxaf qur'aan ah ma banaana لأnn waxaa weeye ihaanuu kala kulmo musxafkiiu ihaanaysana waxaa looga baqahayaa ilaa waa ma caqiidaysna qur-aanka inuu marka meelaha wasakhda iyo meelaha qashanqubka iyo iska dhigo oo sidii buug caadiya uu ula tacaamulo taasaa laga baqahay marka ma ansaxayo beeca noocaas oo kalea haddii gaal oo kale in loo soo iibiyo ama asagiiba uu iibsado uu yidhi anaa iibsanayo musxafkii ma banaana mana ansaxayo beecaas ow muslimin ow amase naxwu muslimin man yushtaraa lahu naxwu muslimin addoon muslim oo kale qof loo soo iibinayo asagana islaamnimadiisaa shardi ah addoon muslima qofka loo soo iibinayo isagana islaamnimadiisii ayaa shardi ah maxaa loola jeeda ujeeddadu waxaa weeye addoon muslima ayuu gaalkani kuu dirtay addoon muslima iisoo iibi ayuu ku yidhi ma ansaxayo beecaas haddaad u soo iibiso lanna waxaa sidii oo kale waa ihaanaysana qof muslima in loo gacan geliyo oo la yidhaha gaalow addoonso a kuu soo iibiyey suuqan kaagu soo iibiyey kaalayo addoonso la yidhaha ma bannaano ma ansaxayo waa sidii musxafkii oo kale musxafkii qur-aanka oo kale si gaal yacni in loo gacan geliyo milkigiisa uu noqdo saysan u ansaxayn saas oo kale addoon muslima looma iibin karo kaafir gaal looma iibin ow amase murtadin naxwi murtadin qof muslimoo ridoobay oo kale isagana kii uu la mid yahy leannu mudaalabaa daba taagan isagana waa la dalbanaa inuu islaamka ku soo laabto waa addoon murtada murtadow waa gaal kale isaguna addoon murtada xataa addoonkaas murtadka ahoo maalin uun islaamnimo soo maray laakiin hadda aan islaam ahayn hadduu ku yidhaha gaal ii soo iibi addoonkaas murtadka ah ma bannaano in loo soo iibiyo limaada liannahu isagu islaamnimuu soo maray maxaa daba taagan almudaalabatu biاrujuuci ilى اlislaam waxaa daba taagan mar walbaba islaamkaaga usoo laabo ama qoortaa lagaa goyno murtadku muxuu uga bedelan yahay gaalada kale cilaaqaad fara badan iyo axkaam fara badan uga duwan yahay kaafir asli iyo murtad furuuqa u dhexaysa waa isla gaal iyo gaal caqiida ahaan laakiin xagga islaamka iyo axkaamta islaamka waxbaa u dhexeeya waxyaalaha u dhexeeya waxaa ka mid a kaafirka asliga ah oo asalnimaba sidiisaba gaalnimaba iska ahaan jiray mudaalabo annagu kuma lihin hadduusan gaal xarbiyo nala dagaalamayo uusan ahayn war soo islaam ama qoortaan kaa goynayna diintu ma qabto laa ikraaha fi diini qad tabayana arushdu min algay diinta layskuma khasbo ama hadduu qofkani muslim ahaa oo islaamnimadii uu ka baxay oo ridoobay mudaalaban xaq shalay islaamkaad ictinaaqday islaamnimadaadi ku soo laabo ama qoortaan kaa goynayna farqigaasa u dhexeeya man bedela diinahu faqtuluuhu uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam qofkii diintiisa bedela dila murtad waajibo in la dilo ama rujuuc ilى اislaam marka ninkan wuxuu uga bedelan yahay kaafirka asligaa xoogaa cilaaqo iyo xiriira weli jiro seefaan la daba taagana war noo soo laabo war noo soo laabo ayaan lena kaasuu uga bedelan yahay kaafirka asliga ahaa isagana looma gacan geli karo kafir asliga isagoo addoona ah, murtadkii aw amase muslimin naxwi muslimin muslim oo kale <clears throat> isagana looma soo iibin karo gaalkiiw wa islaamu man shaksi islaamnimadiisaa la shardin shaksigaasoo yushtaraa lahu naxwi musxafin musxaf oo kale loo soo iibinayo aw naxwi muslimin ama muslim oo kale qof loo soo iibinayo islaamnimadiisaa la shardina ow murtadin murtad oo kale qof loo soo iibinayo islaamnimadiisaa la shardina kaasoo addoonkaasoo laa yactiqu addoonkaas muslimkaa ama murtadkaasoo laa yactiqu aan ku xoroobaynin calayhi cala almaaliki kii milkinayey oo gaalka ahaa aan dushiisa ku xoroobaynin hadduusan ku xoroobaynin la yidhi maxaa baxay haddii addoonkan muslimkaa haddii gaalka loo gacan geliyo hadduu ku xoroobayana oo ay waajib tahayo mar walbaba inuu ku xoroobo oo wuxuu ku xoroobaa milkinimada hadduu soo milkiyo horuba ka xoroobi noocaas hadduu yahana markaa beeciisa waa ansixi karaa waa loo gacan gelin karaa maxaa ka mid a waxaa ka mid a maalan waa asalkiisii oo kale waa aabbihiis gaalkan waa caruur gaal ah aabbihiis oo addoonoo muslim ah waa loo soo iibin karaa waa gaal aabbihiis oo addoonoo muslim aan aragnay addoonkaa muslimkaa waa loo soo iibin karaa si gaalkii uu ugu gacan galo haddii gaalkii loo soo iibiyo maalintii loo soo iibiyo aabba muxuu noqonaa xoruu noqona leannu qofku hadduu asalkiisii soo iibsado aabihii hooyadii hadduu soo iibsado waa ku xoreeya uma baahno marka wanaagaan ba ka shaqaynaynaba markaas wanaag ayaan ka shaqaynaynaahoo waxaan ku saacidaynaa aabbahan suu u xoroobi lahaa aabbahan suu u xoroobi lahaa ayaan ku saacidaynaa kaasoo kale beeciis waa saxiix laakiin maxaa la diidaa ruux muslim ah ama murtad ah in kaafirkii loo soo iibiyo kaasoo laa yactiqu calayhi aan ku xoroobeyn oo isagii aan ku xoroobayno oo maalan maxaa ka mid a ah midkaan ku xoroobayn waa iska qaraabo oo iska walaalkiis kuma xoroobayo taasoo kale ma loo soo iibin karo ma loo soo beeciisuna ma ansaxayo wacadamu xiraabati man shaksi dagaalkiisa dagaalkaas weyntiisiiw shaksigaasoo yushtaraa lahu shaksiga ciddatu xarbin dagaalka aaladiisii loo soo iibinayo wacadamu xiraabati man shaksi dagaalkiisa weyntiisa wey shaksigaasoo ishtaraa lahu loo soo iibinayo ciddatu xarbin dagaalka aaladiisa loo soo iibinayo aalada iyo hubka lagu dagaalamo qofka loo soo iibinayana waxaa shardi ah an laa yakuuna kaafiran xarbiyan waa inuusan ahayn xarbi waa inuusan ahayn yacni kaafirnimo shardi ma aha an laa yakuuna xarbiyan waa inuusan ahayn qof muslimiinta dhib iyo dagaal hubkan kula samaynayo walow yuusanba gaal noqon hadduu rabo maalan waxaa soo geli kara eh, qofkii qaadicu dariiqa ahaa oo muslimka ahaa wuxuu rabaa hubkan isbaaro inuu ku dhigto oo ummadda uu ku laayo oo ummadda xoolahooda uu ku dhibaateeyo adiguna waad ogta kaas beeciisu ma ansaxayo inaad hubka iibiso waana xaaraan mana ansaxayo waana xaaraan mana ansaxayo walow muslimba ha noqdo hadduu kaafir xarbi yahana kaba sii daranba ama hubkii waxaad ka iibinaya gaal gaaladii yan maaragta ah islaamkii dagaal ku haya ayaad ku iibinaya si uu dagaalka muslimiinta uu uga faa'iideysto hubka aad ka iibinayso xaaraan wey beecaasna ma ansaxay waxaa kaloo la mida ah qofkii qaadicu dariiqa isaguna waa la mid oo ah dadkii muslimiinta ah, isbaaro ugu dhiganayo hubkii in laga iibiyo isagana waa xaaraan haddaadba ku og tahay inuu dhaqanka noocaas oo kale ah uu ula dhaqmayo hubkii marka shuruuddaasina waxaa loo xiri caaqidaynka caaqidaynka labada qofoo wax kala iibsanaya ee loo xiri shuruud اlmacquudi calayh haadihi tani shuruud اlmacquudi calayh shaygii lagu heshiinayay shuruuddiisii waa shaygii la kala beecinayey ama la kala iibsanayey isagana shuruuddiisii lanna hore waxaan usoo qaadanay arkaantii saddexdaahuu rabaa mid walba shuruuddiisi inuu kuu sheego beec wuxuu noo soo sheegay saddex rugni inuu iska leeyahay caaqidaan iyo macquud calayhi iyo caaqidaankii waan ka soo baxnay shuruudahoodii macquud calayhi isagana shuruud uu leeyahy macquud caleyhi waxa weeye waa shayga la kala iibsanayo oo lagu heshiinayo shuruudu macquudi caleyhi shayga lagu heshiinayo shuruuddiisii khamsatun shan shayga caqadku ku dhacayo oo heshiisku ku dhacayo oo la kala iibsanayo shan shardiga diintu ay u shardisay kownuhu shayga macquud calayhi lagu heshiinayo ahaanshadiisaw daahiran waa inuu daahir yahay daahir inuu yahay waa shardi daahir la yidhi maxaa baxay shaygu hadduu yahay najisulcayn oo cayntiisuba daatadiisuba ay nijaas tahay beecuma ma ansaxayo maxaa ka mid a khamradii khamradii oo kale haddaad tiraa waa ka ganacsanaaho waa beecinaaho saasaan samayn aad tiraa haddee beeceedu maba ansaxay waana xaaraan bayceedii mas lannu nijaas nijaasna lagama ganacsan karo waxaa la mid a ah eygii iyo doofaarkii iyo baktigii iyo meytadii waxaasoo dhan waxa weye nijaasaadka iyagana ganacsigooda in laga ganacsado beecoodu ma ansaxayo marka najisulcayn ayaa loola jeedaa daahirka waxaa la diidaya maxay tahay najisulcayn laakiin shay mutanajisa beeciisa u ansaxayo oo la daahirin karo maalan maro nijaasooday beeciida u ansaxayo leanna waa shay ay suurtagal tahay qofku hadduu guriga geesto inuu biyo ku mayro iska daahiriyo taa la diidi maayo waxa la diidaya najisulcayn waa shay asalkiisuba nijaas ah beeciisu ma ansaxayo amaa shaygu haddii asalkiisa uu daahir ahaan jira laakiin xoogaa nijaasaa soo gaartay beeciisu saxiix waa la kala iibsan karaa kaasoo kale kownuhu shayga la kala iibsanayo ahaanshadiisii ayaa shardi ah daahiran mid daahira inuu yahay waa shardi ow amase daahir ma ahana yumkinu uu suurto gelayo tadhiiruhu shayga daahirintiisii ay suurto gelayso bilgasli dhaqid lagu daahiriyo ama hadduusan daahir ahayn walba waa in la dahirin karoo la dhaqi karo waa tii haddaanu sheegayno waa in la dhaqi karo maala maro nijaasoodo kale beecidu waa ansaxay lannahu tadhiirkeedaa suurtagala waa la mayri karaa haddii la mayro waxa weye nijaastiiya ka baaba'ayso daahir ay noqon wa kownuhu shayga ahaanshadiisii ayaa shardi ah shayga la kala iibsanayo naafican shay nafci le inuu yahay waa shardi waxaad soo iibsanayso waa inuu nafci leeyahay nafcigaasi waa inuu yahay nafci sharci ah nafci sharci ah wax sharcigu uu u yaqaano nafci waa inuu yahay shaygu naafic la yidhi maxaa baxay haddii hadda xaaladaas uusan nafci lahayn laakiin nafcigiisu ma'aalka iyo mustaqbalka uu nafci la rajaynayo beyciisu waa saxiix hadda nafci ma lahay laakiin beriyu nafci yeelan doonaa waa saxiix tusaale ahaan waxaa ka mid a ah, kaljaxshi assagiir dameer yar oo hadda xalay dhashay on waxba alaab iyo kuu qaadi karin fuusto iyo rar iyo midna aan gelin beyciisu ansaxay dee dameerkan yarka ah wax hadda nafci ima lahan hadda saacaddan la joogo laakiin waa la rajaynaa mustaqbalka hadduu shaygu saas yahay beyciisu waa ansaxaya beyciisu waa ansaxaya haddii hadda uusan nafci lahayn laakiin wax soo socdo soo koraya oo nafcigiisu markaas la rajaynayo hadduu yahay isaguna beeciisu waa ansaxaya ama wixii aan nafci lahayn nafci wixii aan lahayn sida maalan waxaan aalatu lahwiga la yihaha aaladan waxyaalahan lagu cayaaro wax lagu cayaarayo nafci aan lahayn beyciisu ma ansaxayo nafci wixii aan lahayn maalan dumbuurka iyo mismaarka baalahan lagu heeso oo fanaaniintu ay ku heesaan iyo waxaasoo dhan iyagana beecoodu ma ansaxayo in laga ganacsadana maba banaanaba leanna waxaa weeye manaaficda iyagu ay sida khayaaliga u haystaan kuwa fanaaniintu waxay leeyihin nafcigu leeyahy iyaga markii loo fiiriyo dhinacoodu iyagu nafcigu leeyahay ku leeyahy oo nafcigu maxay tahay waa maaweeloo dadka lagu maaweeliyahay u leeyahy dadka daalka looga baabi'iyaa waa maaweelo laakiin waxyaalaha rakiiskaa sharciguma fiiriyo waxa rakiiskaa sharcigu wuxuu fiirinaye nafcigani nafci ummadda wax ku soo kordhinaya ma yahay diintooda iyo aakhiradooda oo waxtar leh nafciga waa inuu sharcigu arko mindaarka sharciga aragtida sharciga waa inuu shaygani nafci ku leeyahay sharciga dhexdiisa laakiin wax adiga shaydaan uu kuu meeriyey ama adigu aada maaragtaa iska mala awaalatay oo tiraa nafci kaas nafci yeelan maayo nafci lama yeelo marka shaygu inuu naafic yahay oo nafci uu kuu keenayo waa shardi wa kownuhu ahaanshadiisa weeye oo shaygan la kala iibsanayo naafican inuu yahay waxyaalaha hadda aan yacni waxba isaguna aan taraynin bal darar iyo dhib qofka u keenaya waxaa ka mid a ah, oo beeciisa uusan ansixaynin sigaarka ka mid sigaarka iyo jaadka iyo leanna ummaddiiba dhib ku haya waxaan lacagta aada siinayso oo lacagteeda aad ku bedel qaadanayso waxaa shardi ah inuu ku anfacayo sida hadda kitaabka uu noogu qora manaafic iyo miro waa inaad ka guranayso oo nafci uu leeyahy amaa shayga hadduu inuu ku anfaco iska daayo sumcaddaadii hadduu dilayo oo caafimaadkaagii uu dhaawacayo oo hantidaadii uu baabi'inayo isagana beeciisii ma ansaxayo beeciisii isagana ma ansaxayo maalan hadda jaadkii oo kale iyo waxyaalahan maaragtaahay eh, sigaarkii oo kale iyo iyagu waa sidii hadda qalabka masaamiirta oo kale aanu ku sheegino kuwa jaadwalayaasha haddii la weydiiyo waxay leeyihin manaaficu noo leeyihi waxdhan waa khiyaal manaaficu nooleeyihay ku waa manaafic shaydaan ee manaafic sharciga mindaar uu ku fiiriyey ama aragti sharci ku dhisan ma aha aragti sharci manaafic ku dhisan ma aha manaafic aragti sharci ku dhisan ma aha laakiin qofku waxaa weye waxyaalo khiyaaliho shaydaanku maaragtaa uu u meerinayo wuxuu leeyahay waa waa isaga marqaamayo habeenkii o dhan aan iska soo jeedino wuxuu maaragtay halmaansiina eh, daalka iyo marqaanna iska geliyo haddii marqaanka uu sheegayo miskiinka muusan ogeyna waxaa weeye masaalixdiisii uu ka marqaamay ma dareemayo yacni wixii aakhiro u dhoweynayay manaaficdiisii wixii dhammaayuu ka marqaamayba wixii nafcigii wax u tari lahaayoo dhan uu ka maqan yahay uu haafil uu ka yahay marka shayga sharciga waxaa shardia inuu nafci kuu leeyahay laakiin wax caafimaadkaagiiba dilaya oo caafimaadkaagii dhaawacaya oo sumcaddaadii dhaawacaya oo halis halis weye isagana beeciisii ma ansaxay xataa waxaa jira culimmada shaaficiyada sida sheekhan la yihaaho ibnu callaan oo sharxa riyaadka kuleh riyaadka imaamu nawowi adkaarkana sharxuu ku leeyahay aimada shaaficiyadu ka mid yahay alafa kitaaban fii taxriimi tadkhiil kitaab dhan wuxuu ka qoray inuu xaaraam yahay sigaarku culimo badanoo shaaficiya ka mida ah, keligii maaha kutub ka qoreen in sigaarka cabidiisu culimmada shaaficiyada dhexdooda waxay isugu khilaafeen ma karaahiya mise waa xaaraam dad badanee shaaficiyada ka mida ah kutub ka qoray sida ibnu callaan oo kale iclaanu اlikhwaan bitaxriimi dukhaan kitaab la yidhahdo ayuu ka qoray ibnu callaan iclaanu alikhwaan iclaamu alikhwaan walaalaha in la ogeysiiyo bitaxriimi addukhaan sigaarku inuu xaaraam yahay in la ogeysiiyo kitaabuu ka qoray ibnu callaan marka shaygan waxaa shardiga ah, lacagtaadii ilaahay ku siiyey oo ilaahay kuugu deeqay inaad isku gubto ma aha iyada iyada inaad isku gubto ya oo sumca darro aad ku iibsato oo caafimaad darro aad ku soo iibsato lacagtaadii waa caqli darrow wa kownuhu ahaanshadiisaw naafican shayga lasoo iibsanayo waa inuu nafci leeyahay oo nafci sharci ah waa inuu leeyahay midaad adigu mala awaalatay ma ah mala awaal nafciya ma ah lama doonayo wa kownuhu ahaanshadiisa way shayga la kala iibsanayo maqduuran mid la awoodo waa inuu yahay calaa tasallumihi shaygaas qaadashadiisa in la sallimoo la qaato oo qofka laga soo qaato in la awoodo shardigu shayga la kala iibsanayo waxaa shardi ah kanina inuu awood u leeyahay inuu dhiibo oo markuu lacagta kaa qaato war isi hadda shaygaan kaa iibsaday waa inuu kuu dhiibi karo adna aad awood u leedahay inaad qaadato laakiin wax gacantaba aan ku jirin beeciidu ma ansaxayo maalan ratiyaa ka lumay markaas wuxuu leeyahay ratigii iga lumay ayaan kaa iibiyey ma ansaxayo kaas beeciisa waxaa shardiga shaygan qofkan aad ka iibsanayso inuu awood aad u leedahay in aad tasallumto ood qaato isaguna uu awood u leeyahay inuu gacanta kuu geliyo laakiin wax lumay qofkii awooddu ma lahan inuga isii hadde ratigii lugo lacagtii waa kana waan ku siiye adigana isii awood uma laha marka shayga in yacni gacanta qofku uu kugu soo ridi karo salum uu yahay oo shard waxaa kaloo sidaas oo kale ah maqduubka maqsuubkana waa lamid almaqsuub xoolo la dhacay isagana beecooda ma ansaxay tuugaa ka dhacay tusaale ahaan gaarigii oo kale tuugaa ka dhacay markaasuu gaarigii maanta tuugaa iga dhacay iga iibso gaari maqano isagu uusan awood u lahayn gacantiisa baan ku jirin awood u lahayn inuu asagoo gacanta kuugu rido adiguna aadan awood u lahayn in gacanta aad ku soo qaadato wa wilaayatun wilaayow lilbaayici wilaayadaasoo lilbaayici baayica qofka hantida iibinaya u sugnaatana waa shardi calayhi cala almacquudi calayhi shaygii macquudu calayhigaa oo la kala iibsanayo dushiisa waa inuu wilaayo ku leeyahay wilaayadu maxay tahay mas-uuliyad yacni wa wilaayatun mas-uulinimow wilaayadaasoo lilbaayici baayica qofka hantida iibinaya u sugnaatay calayhi cala almacquudi calayhi shaygii lagu heshiinayay dushiisa waa inuu mas-uuliyad ku leeyahay waxaadan mas-uul iyo gacan midna aadan kulahayn lahayn bayculfuduuli yaa layidha bayculfuduuli ma ansaxayo shayga horta waa inaad wilaayo ku leedahay iyo talo waa inaad ku leedahay shayga aada iibinayso oo tale maxaad ugu leeday wilaayo wilaayo bimilkin adaaba iskaleb waa gurigaaga aad iska lahayd waa gaarigaaga aad iska lahayd waa iibin kartaa ama wilaayo wakaalaa waa inaad ku leedahay adigu iskama lihid laakiin waa lagu wakiish oo waxaa lagu yihi shaygan iisoo iibi ninkii iska lahaa ayaa ku wakiishay waad iibin kartaa lanno shayga adigu milki ma lihid laakiin xoogaa mas-uuliyadaad ka tahayo wakiil ayaad ka tahay inaad iibiso wakiil aad ka tahay inaad qofkii aada iibiso ama wilaayo xagga sharci aad ka haysataa sida qaaligii oo kale oo qofkii diida hantidiisi hantidiisi deynaa lagu leeyahay war hantidaada iibi deynkaa laga bixiya wuu diiday qaaligaa iibin kara marka qaaligaa gacantiisa ku iibinayo lanna wilaayo sharciyu haystaa wilaaye sharciya marka maxaa baxay wilaayatun lilbaa'ica calayhi wax aadan aadanba wilaayo ku lahayn wax aadan mas-uuliyaddooda hayn oo lagu wakiilan oo adigu aadan iska lahayn oo shaaricana aadan idan uga haysanoo qaalinimo aadan ku iibinaynin beyciis ma ansaxay bayculfuduuliyaa qof maalkiisa aada suuqa iska geysato waryaha hantidan kuu iibi ku yidhi ma adigaa iskale maya ma wakiilaad ka tahay maya ma qaaliyaa tahay oo qofkii deynka diida ay hantidiisa qasab ku iibinay miyaa tahay maya tuugaa tahay markaas tuugaa tahay haddaadan wilaayo shayga aadan ku lahayn bayculfuduuli ayaa sharcigu u yaqaan mana ansaxayo beecaas ma ansaxayo wilaayatun wilaayo wey wilaayadaasoo lilbaayici baayica u sugnaatay calayhi shaygii macquulbi calayhiga ahaa dushiisa waa inuu wilaayo ku leeyahay ama milki ha noqoto ama wakaalo ama idnu shaaric saddexdaa mid ka mida ah, waa inuu wilaayo ugu leeyahay qofku waxa uu iibinayo wa cilmun cilmi ogaal cilmigaasoo lilcaaqidayn labada heshiiska wadagelaya ay cilmi ku leeyihin bihi bilmacquudi calayhi shayga lagu heshiinayo labadooduba waa inay og yihiin caynan min caynin daata ahaan shayga cayntiisa waa inay og yihiin wa qadran min qadrin xagga qadarka uu la egyahana waa inay og yihiin wa sifatan min sifa tilmaan shaygu haddii la tilmaamayo meesha uusan oolna waa in tilmaantiisa la ogyahay waxaa kaloo shardi ah labadooduba inay isla og yihiin shayga la iibinayo inay cilmi ku leeyihiin waxaadan cilmi ku lahayn ma iibsan kartid beeciisuna ma ansaxayo cayntiisii ma aadan arkin qadarka uu leegyahay ma laba ma boqola ma soddona ma taqaanid laguma sifaynin oo beec mawsuufun fi dimati ma aha oo yacni ratigii sidaa u yiilay oo da-diisu intaa ahayd waa beyc mawsuufa ah la yidhaha isagana baycu oo sifo iyo tilmaan nin wax ku iibsanayana ma ihid intaba beycooda ma ansaxayo haddaadan sifa wax ku iibsanayn qadarkiisa aadan garanayn shaygii shay aad arkayso cayna uusan ahayn ma ansaxay wa cilmun cilmi wey cilmigaasoo lilcaaqidayni labada heshiiska wadagelay u sugnaadoo bihi bilmacquudi calayhi ay ku cilmi leeyihiin shayga macquudi calayhi labadoodu waa inay ku cilmi leeyihiin oo la kala iibsanayo caynan min caynin cayn ahaan waa inay cilmi ugu leeyihiin cayn ahaan maxaa loola jeeda waa shaygii oo la arkay wa qadran min qadrin qadarka uu leegyahana waa inay ku cilmi leeyihiin ma labaa shayga la iibsanayo mise waa saddex mise waa shan waa in la ogyahay wa sifatan min sifa tilmaan ahaanna waa inay cilmi ugu leeyihiin tilmaan ahaan maxaa loola jeedaa fii bayci dimmati waa beec beecu dimaha ah oo shaygii meesha ma yaallo waa lagu tilmaami kaas waxaa ku filan tilmaan bis baycu salamkii oo kale tilmaanaa ku filan shuruuddaas shanta ah ayaa loo shardinaa shayga macquudu calayhiga ah oo markaas yacni la kala iibsanayo shuruudu siiqati اlbeyci haadihi tani shuruudu siiqati اlbeyc beeca siiqadiisii siiqadaa shuruuddeedi wey halkan sheekh wuxuu uga hadli siiqada beeca siiqada waxaan soo marnay siiqadu waa bimacna alkalaam waa hadal dhex maraya labada caaqideynka ah labada caaqideynka ah hadal dhex maraya hadalkaas siiqa la yidhaha siiqadaas waxay iska leedahay shuruud shuruudu siiqati اlbeyci beeca siiqadiisii siiqada shuruuddeedii talaatata cashar saddex-iyo toban shayga yacni siiqada la leeyahay oo shaygan waan kaa iibiyo intaasaan kaaga iibiyey iyo waa kaa aqbalay ayaa sharcigu saddex-iyo toban shardi oo intaa u xiray anlaa yatakhalala waa inuusan kala dhex gelin beyna aliijaabi milkisiinta iyo walqabuule aqbalka dhexdooda kalaamun hadal waa inuusan kala dhex gelin hadalkaasoo ajnabiyun ee ajnabi loo nisbeeyey shaygan waa ku milkiis iyo waa kaa iibiyey iyo waan kaa iibsaday waa inaysan wax u dhexaynin labadaas hadal hadal ajnebioo meesha aan shaqo ku lahayn waa inaan la soo dhexgelin haddii hadal ajnabiga lasoo soo dhexgeliyo qofkan markuu yidhi shaygan gaarigan intaasaan kaaga iibiyey oo laba kun oo dollar shan kun oo dollaraan kaaga iibiyey markuu yidhi intuusan u jawaabinoo anna waa kaa aqbalay beecana waa kaa iibsaday intuusan dhihin caruurtii ka warran buuri waxaan shaqaba meesha loo joogin bayn alqabuul waliijaab wuxuu soo dhex geliyay hadal aan shaqada beeca ku lahayn laakiin kalaamun ajnabiyun la yidhi maxaa baxay haddii hadalka uu meesha soo dhex geliyey maslaxadda beeca uu ka mid yahay hadal uu ku soo darsaday laakiin hadalku meesha soo galsaday maslaxada beecuu ka mid yahay hadalku uu ku dhex dar taas waa saxiix oo maalan wuxuu yidhi markuu yidhi shaygan waa kaa iibiyo intaasoo lacaghan kaaga iibiyey markuu yidhi kii waa aqbalay biican intaasaan ku aqbalay meeshii laga sugayay wuxuu yidhi bishardi laakiin ogaawnyaho ceeb haddaan ku arko waxaan waa kugu soo celina qabiiltu markaas kabacdi aqbal saxiix maslaxadda beecay ka mid taha hadalka wax beeci maarata maslaxaddiisa ka mida marka waxyaalaha hadalla noocaas oo kale hadday soo kala dhex galo labadoodii hadal oo waxyaalo beeci khuseeya oo masaalixdiisa ka mida dhib ma laha anlaa yatahalala bayna aliijaab walqabuul kalaamun ajnabiyu wa anlaa yatahalala waa inuusan soo kala dhex gelin beynahumaa bayna aliijaabi walqabuuli aqbalka iyo iijaabka dhexdooda sukuutun aamus waa inuusan soo dhex gelin aamuskaasoo dawiilun dheer ninkan markuu yihi shaygii waa kaa iibiyey intaasaan kaaga iibiyey waa aqbalay intuu dhihay a iska aamus muddo dheer iska aamus mar lays leeyahay beecii iyo shu waa la halmaam uu qabiltu iska yidhi ma ansaxayo waa inay tawaafaqaa waa inay iswaafaqaan yacni labadooda hadal caaqidkii eh, caaqideynkii waa qabuulkii qabuulkii iijaabkii yani labadii samaynayo caaqideynka fi lmacnaa ay macna siiqati siiqada macnaheeda waa inay isku waafaqaan labadooda haddii macnihiiba aysan isku waafaqin oo maalan midkan wuxuu yidhi falow أwjaba بأlfin mukasara faqabila biصaxiixatin aw cagsihi lam yasixa maalan wuxuu leeyahay qofkan anigu gaarigan waxaan kaaga iibiyey laba kun oo doolar oo kaash ah oo hadda ad isiinayso asna wuxuu yidhi waa aqbalay laba kun oo doolar oo hal sano kabacdi aan ku siinayn kaaga aqbalay ma ansaxayo beecaas maba islahanba hadalku ninkana xuluuluu sheegi ninkana ajaluu sheegi ninkana xuluul ninkana ajalu sheegay ismaba maba ma keenayaan macnihi waa cadamu tacliiq xiridda weynteedii waa inaan wax lagu xirin wax kale waa inaan lagu xirin beeci bimaa lam yaqtadihi alcaqdu wax beeco maslaxaddiisa aan aan ka mid ahayn waa inaan lagu xirin shardi maxaa ka mid ah maalan wuxuu yidhi bictuk gaarigan intaasaan kaaga iibi kiina wuxuu yidhi waa aqbalay beecan laakiin waa haddii ninka zayd la yidhaah zayd ninka la yidhah hadduu yimaado ayaan beecan kaa aqbalay maxaa zayd uga xihan beecan zayd hadduu yimaado tacliiquu sameeyey shardigu ku xihay maslaxadii beecana ka mid maaha shardigu ku xidhay haddii shardigu uu yahay shardi maslaxadda beeca ka mida ah. waa sax waa aqbalay hadduu yidhaha bishardi laakiin ceeb haddaan ku arko inaan soo celinay waa saxiixu wixii la rabayba wey taas shuruudo maslaxadda beeca ka mida ah. waa sax hadduu ku xiro wa cadamu taaqiiti wakti u samayn la-aanteedii waa in beeca laga dhigo beec mu'abada beec mu-abadoo furan oo ebed soconaya inta qofkani xayaatadiisa iyo noloshiisu ay baaqi tahay waa in laga dhigo wakti aan loo samayn hadduu wakti u sameeyo u yidhah gaarigan waa kaa iibiyey laba boqoloo dollaran kaaga iibiyey ama laba kunan kaaga iibiyey shahran laakiin bil ayaa beecaasi socona bilan kaaga iibiye waktiguu u sameeyey ama laba sanan kaa iibiye saddex sanan kaaga iibiye ma ansaxa wa an laa yatagayara alأwalu hadalka hore waa inuusan isbedelin qabla الthaani midka labaad ka hor waa inuusan isbedelin wa an laa yatagayara alأwalu kan hore waa inuusan isbedelin qabla الthaani midka labaad waa inuusan isbedelin midka labaad ka hor waa inuusan isbedelin waxaa kaloo shardi ah ninkan koow hadalka bilaabay waa inuusan hadalkiisii wax ka bedelin kan labaad intuusan u jawaabin haddii kan labaad intuusan u jawaabin kii hore hadalkiisii wax ka bedelay beeci ma ansaxay oo maalan wuxuu yidhi gaarigan waxaan kaaga iibiyey laba kun oo doolar oo deyn kugu ahoo ilaa hal sano aan kaa sugay hal sano aan kaa sugay kii intuu afka kala qaad leeyahayoo waa aqbalay dheh leeyahay gaariga waxaan kaaga iibiye ogaaw waa ka laabtay xuluul weeye hadda waa inaad kaash igu keento ma ansaxay beec kii intuusan jawaabin kii yaaba hadalkii bedel ku sameeyey ma ansaxay beecaas wa an yatalafada waa inuu dhawaaqo shaksigu bixayثu makaan waa inuu dhawaaqo yasmacuhu shaksigaas man ruux uu maqli karo ruuxaasoo biqurbihi shaksiga dhowaashadiisa ahaaday hadalka aada ku hadlayso oo labada qof ay isdhex marsanayaan iijaabkaaga iyo ninkan waa aqbalay dhahaya labadoodaba hadalkooda qofka ugu dhow ugu yaraan waa inuu maqli karo marka haddii wax la maqli karaba uusan ahaynoo wax naftiisa hoos uu ugu qarsaday uusan uu yahay ma ansaxay beecaas kalaam la maqli karo waa inuu ku hadlo ugu yaraan qofka u dhow inuu maqli karo wa baqaau اlahliyati ahalnimada baaqinimadeediina waa shardi ilaa wujuudi shiqi ilaa dhinaca helidiisa laga gaaro dhinacaasoo alaakhari ee kale wa baqaau اlahliyati ahalnimada baaqi noqoshadeediina waa shardi ilaa wujuudi shiqi dhinaca helidiisa ilaa laga gaaro ahalnimada beec waa inay baaqi tahay dhinacaasoo alaakhari ee kale an ulejeedada laga leeyahay waxa weeye waa in qofku uu ku baaqi yahay ahalnimada shuruuddii beeca waa inuu wato ilaa laga gaaro qofka kale hadalkiisii laga gaaro waa inuu beecii shuruuddiisii iyo ahalnimadii waa inuu baaqtiiyo maxaa baxay ahalnimadiiba hadduu isaga baxo intaan kii kale la gaarin jawaabkiisii kanaba ahalnimadii beecii ka baxay see uga baxay tusaale ahaan markuu yidhi shaygan waan kaa iibiyo intaasaan kaaga iibiyey waa aqbalay kii kale intuusan dhihin waa waasha kii gaariga iibinayey oo dhahay gaariga waa kaa iibiyey markuu yidhi kii kalena qabiiltu intuusan dhihin waaba waashay biqudrat illah beecaas ma ansaxayo ma ansaxayo leanno beec muxuu ku guntanmaa beec wuxuu ku guntanmaa in la helo siiqa iijaab iyo qabuul ninkan intaan laga aqbalin ka horuba waashay aqbalkii oon la gaarin waaba waashay falaa yasixu hada albeec beycaas waa ansaxay laakiin markuu qabiiltu yidhah kabacdi hadduu waashana ya saxiix wey beycaas beycaas waa dhacay gaarigan waan kaa iibiyey waxaan kaaga iibiyey laba kun oo doolaraan kaaga iibiyey anna waa kaaga aqbalay labadaas kunan kaaga aqbalay kabacdi ninkii maqaadiiraa ku timid ama waa dhintay hadduu rabo waa dhintay hadduu rabo ama waa waashay beeci sidii u sax ku yahay sidii u sax ku yahay wاlkhidaabu khidaabkii wa baqaa'u اlahliyati ahalnimada baaqi noqoshadeediiu ilaa wujuudi shiqi ilaa dhinaca helitaankiisa laga gaaro dhinacaasoo alaakhari ee kale wاlkhidaabu khidaabkiina isagana waa shardi waxaa kaloo shardi ah haybe iyo wax maqan inuusan la hadlaynayo qofka uu yidhaha bictuka adaan kaa gal kaafulkhidaab adigan kaa iibiyey shaygan inuu yidhaaho waa shardi hadduu yidhaah bictuhu sidii qof maqan inuu ka hadlay hebelaan ka iibiyey iyaad la hadli qofkanaaba ku hortaaga waa ina khidaab la timaadid khidaab waa shardi waa an yutima waa inuu taam yeelo hadalkii almukhaadabu qofka lala khidaabo adaan kaa iibiyey la yidhina waa inuu dhammaystiro isaguna oo wakiil kale waa inuusan hadalkii uusan la wareegin ama uusan dhammaystirin tusaale ahaan waxaa ka mid a ah, qofkii markii la yidhi gaarigan adigan kaa iibiyey ninkii lala hadlayay nin saddexaadaa soo boodo yidhi waa kaa aqbal beeci ma ansaxay mukhaadabkanaa la rabaa hadalka inuu ama diido beeca ama uu ogolaado ama uu yidhah ma rabo gaarigaaga waxba kaa iibsan maaya isagay ka falantaa ama inuu yidhah waan aqbal laakiin ninkan saddexaad soo gelidiisu wax shaqaa kuma laha diica wa an yadkura almubtadiu wa an yadkura waa inuu xuso almubtadiu qofka bilaabaya sawaaءun kaana albaayic aw ilmushtari qofka bilaabaya marna baayica hadalka bilaabi kara fii alaabta wati marna mushtariya hadalka bilaabi kara waa ninkii lacagta watiya mushtari la yihaha ruuxuu doono ha noqdee qofka uun hadalka bilaabayo waa inuu xuso ahamana lacagta lacagta qadarkeeda qofkuu doono hadalka ha bilaab baayica bilaabi kara mushtariya bilaabi kara qofkii bilaabo lacagta waa in la sheego hadduu maala ninka eh, alaabta wata oo mabiica ninka wato gaariga wata hadduu hadalka bilaabayo inuu lacagta sheego gaarigan waan kaa iibiyey kunaan kaaga iibi waa inuu laakiin waa kaa iibiyey haduu yihah lacagna uusan sheegin ansaxayo beec hadduu hadalka bilaabo ninkii lacagta watay oo gaariga doonayana isna waa inuu lacagta sheega laga raba mar walba qofka bilaabaya kan kale muxuu xaq u leeyahay lacagta inuu diido u yidhaaho intaas kuma iibsan karo ama inuu lacagta aqbalo yidhaho waa kaaga iibsaday lacagta wa an yudiifa albayca beyca shaksigu waa inuu u tiiriyo lijumlatihi shaksiga guud ahaantiisa waa inuu beeca uu u tiiriyo shardigu waxaa kaloo shardi ah shaksiga guud ahaantiisa inaad u tiiriso beeca laakiin xibin ka mid a ah, haddaad u tiiriso beyci ma ansaxay maalan waxaa tidhi gaarigan waxaan ka iibiyey lugtaadan ka iibiyey ama gacantaadan ka iibiyey de wax ansaxaya maba aha ku cayaaraya meesha cayaaruu ka dhigay beeci ma ansaxay gaarigan lugtaadan ka iibiyey dhegtaadan ka iibiyey gacantaadan ka madaxaagan ka iibiyey caloosha waxaasoo dhan ma ansaxay ma ansaxay wa an yaqsida lafda waa inuu lafdigana ula qasdo limacnaahu lafdiga macnihiisa inuu ula qasdana waa shardi waxaa kaloo shardi ah, lafdigan beec beec maxaa loola jeedaa mucaawadatu shay bishay shay shay kale in lagu bedel qaataa loo dejiyey musطalaxa sharciga saasuu u dejiyey waa inuu saas ula jeedo asna oo macno kale inuusan ula jeedin waa shardi suuraة اlbeyc haadihi tani suuraة اlbeyci waa beeca muuqaalkiisii markuu shuruudihii wixii dhammaa uu kuu soo sheegay qaabka wax loo kala iibsado waa kan habka habka loo kala iibsado muuqaalka wax loo kala beecsado waa nidaamka suuraة اlbeyci beyca muuqaalkiisu an yaquula zaydu nin zayd la yidhaah licamrin camar waa inuu ku yidhaaho ka adiga waxaan kaa iibiyey haadihi tanaan kaa iibiyey taasoo addaara ee daarta ah bialfi dinaarin kun dinaar ayaan kaaga iibiyey daarta fayaquula camrun camarna uu yidhaah qabiltu anna waa aqbalay beecaas habkaas way habka wax loo kala iibsado sharciga allah subxaana wa tacaala